bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin majliskan oo majliskii labaad ee majaalista sharaxa dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka tacliim اlmutacalim liburhaan اlإslaam الzarnuji raximah اllah majliskan marka waa majliskii labaad ee majaalista kitaabka in sha allahu tacaala tacliim mutacalim aan ku mari doono Eh, wuxuu ku saabsan yahay fasalka labaad weeyaan faslun fi niyati fi xaali tacalum fasalkan wuxuu fasal yahay qofka daalibi cilmiga ah niyada inuu la imaado loo baahan yahay xilliga waxbarana ayuu fasalkan u fasal yahay weeyaan haddii marba waxbarasho aad usoo jeesata niyada lagaaga baahan yahy waxa ay tahay ayuu imaamka halkan ka bilaabaya caleyhi raxmat uma wuxuu yidhi imaamka caleyh raxmat uma intaa kadib laabudda lagama maarmaan ayay u tahay lahu aalibulcilmiga min anniyati niyad wanaagsan inuu la imaado zamaana tacalumi alcilmi zamanka cilmiga uu barana inuu niyad fiican la imaado lagama maarmaan bay u tahay weyaan maxaa yeelay id inniyatu niyada hiya alaslu iyada ayaa asal ah weeyaan fii jamiici alaxwaali xaaladaha dhammaantood niyada ayaa gundhig iyo salligu ah weeyaan liqowlihi sala allahu calayhi wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hadalkuu yidhi dartii alacmaalu camalyaalka binniyaati niyooyin unbay ahaadeen inama alacmaalu binniyaat camal kastoo la qabta niya ayuu ku qotamaa uu ku ansaxaya uu ku wanaagsananaya uu ku fiicnanaya oo lagu aqbalaya xadiidka waa juz xadiidkii mashhuurka ahaa oo cinda albukhaari wa muslim oo sayd cumar radi allahu taala uu soo saaray ka mid ah wacan rasuulilah rasuulka alle waxaa laga wariyay ayuu leeyahay hadalkaas saas ayuu imaamka soo naqliyey laakiin bacda baxin shadiid markii aan barbaara kadib meel aan ugu tooso waay meel aan ku aadiyo ma helin lidaalika sunanta masaaniidda iyo sunanta iyo saxiixeynka iyo macaajimta iyo madaanin alaxaadiid waan ka barbaaray welima aan dul istaagin cid dul istaagto insha allahu tacala hana soo amaba ha noo faa'iidayso jazaahu allahu wacan rasuulilahi waxaa laga weri ayuu leeyahay kam min camalin camal tiro badana yutasawaru la suuradaysto oo qofku u saradaysto bisuurati acmaali dunya adduunka acmaasha loo qabta suuradeeda loo yeelo wayasiir uu ahaado bixusni anniyatin iyo wanaag min acmaali alaakhirati camalka aakhara noqda badana weeyaan wa kam min camalin camal badana yutasawaru loo suuradaysto bisuurati acmaali alaakhirati aakhira acmaasheeda sawirkeeda loo yeelo uma intaa kadib yasiiru ahaada min acmaali dunya acmaasha dunyada ahaada loo bisuu niyatin iyo xume awgeed saas ayuu imaamka xadiid ugu tiiray nabigeena sala allahu calayh waali wasalam laakiin waxaa kaaga filan xadiid saxiixa ah oo inda eh, abi dar imaam muslim uu soo saaray abi darna uu wariyey radia allahu taca anhu ardah nabigeena waa tuulaha calayhi salaatu wa fii budci axadikum sadaqa midkiin inuu reerkiisa u galmoodo iyo galmada ayada sadaqay u tahay waa tii nabigan u yidhi sal allahu alay waslam galmada ayadaa haddii nasligii iyo hawlihii iyo muxuu ah khayrkii iyo ummaddii takaaturkeeda u niyooda cibaado weyn buu isurogaya xataa iyadoosan hataa uusan niyoonin ayaa ajar laga siinaa siduu nabigeena cadday sala allahu calayhi waali wasalam sidoo kale qof camal diimeed haayo oo kadibna baab kale ku raadsada waa laga hadlo waxay u laabataa afar asal afarta asal ay niyada cilmiga u laabataa wixii ka soo haro afarta asal waa tabac culimada saasay ku magacaabaan tabac weeyaan niyada cilmiga loo niyoona afarta asal hadii mid laga waayana hadii mid laga waayana khatar weeyaan haddii la wada helona waa kaamil marka afarta asal aan wada dhegaysanno asalka koobaad niyatu rafci اljahli can nafsihi wuxuu niyoonayaa qofka inuu jahliga naftiisa ka dulqaado oo isaga uu noqdo qof aan jaahil ahayn tan labaadna niyatu rafci jahli can hayrihi isaga dadka aanan ahayn oo ummadii inuu jahli ka dulqaadana wuu niyoonaya qofka aalibcilmiga tan saddexaadna niyatu xifdi اlcilmi wa siyaanatihi cilmiga in la dhowro lana qahriyo amaba la cusboonaysiiyo ayuu u niyoonaya cilmiga dadkii xambaarsanaa way dhimanayaan way tegayaan adiga inaad xifdisood ilaalisood hayso waa niyad niyaadka ka mid a ah. aad culimadii hore ay wada ba'aan annagana aan u istaagin cilmiga halkaasuu ka baxaya halkaasuu ka baxaya niyada afaraadna waxaa weye niyat اlcamali biاlcilmi cilmiga in lagu camalfalo oo la niyoodo afartaas asal ayaa niyada cilmiga markii loogu mxuu aha la barana ayaa loo niyadaa weyaan saasay ahlu cilmiga ay sheegaan waxaa weyaan waxyaabaha kaloo imaada marka oo cilmiga la xiriira tabac ayaa lagu magacaabaa tabac ayay ku magacaabaan weyaan lidaalika sheekhanaga sheekha saalix alcusaymi xafidahu llah ayaa gabay amaba qasiida dhowr beyd ayuu mxua ka tariyey arrinta iyadaa ah. laba beyd buu ku kulmiyey wuxuu leeyahay qor haddii aad rabtaan wniyaة lilcilmi rafcu اljahli can nafsihi fagayrihi min الnasm wbacdahu taxsiinu lilculuumi min dayaaciha wacamalu bihi zukin wuxuu leeyahay waniyatu lilcilmi rafcu اljahli cam waniyatu niyad lilcilmi cilmiga loo yeesha rafcu اljahli jahlimo in la saromariyo la qaado cama caam noqda weeyaan yuu ka sarmaranaya qofku ka qaadaya can nafsihi naftiisa fagayrihi iyo isaga hayrkii waa tii labaad oo min anasm khalqiga ka mid ah wa bacdahu intaa kadibna altaxsiinu lilculuumi culumtii in la dhowro oo la waardiyeeye min dayacaha inay dayacanta iyo wa camalun camal oo bihi cilmiga lagu camalfa zukin ay culimi la ogaa weeyaan waaya wayanbaqii waxaa haboon an yanwi inuu niyad almutacalimi qofka aalib cilmiga ah oo waxbarana bialabi cilmi cilmiga alabkiisa rida allahi tacala alla raliaashadiisa iyo wadaar alaakhira daarta aakhira waisaalat aljahli jahlig inuu mxua ka zuuliye can nafsihi naftiisu ka zuuliye wa can saa'ir aljuhaali iyo in soo harto jaahiliinta isaga nafteed jaahil ahaa inuu jaahilnima iska saaro inti kale oo jaahiliintan jaahilnimada ka saara weyaan waxyaa diini diinta alla inuu nooleeyo subxaana wa tacaala wa ibqaa islam islaamnimada inuu baaqi yeelo fa ina baqaa alislaami islaamnimada baaqi ahashadeeda ama baaqi ahashadiisa bilcilmi cilmi buu ahaanaya haddii la waayo islaam meesha muxuu jooga lama arkayo weyaan walaa yasixu mana ansaxaya zuhdu in zaahidnimo iyo adduunkan lagu zaahido iyo wataqwa alla ka baqitaan maca aljahli iyadoo jaahil layahy suuragal maa qofki inuu alla ka baqo subxana watacala waxaadan aqooni seed ugu baqaysaa habkii loo baqay iyo ciddii laga baqayaad jaahil ka tahay maxaad ka baqi seedna u baqaysa weyaan waanshada sheikhu sheekha wuxuu muxuu ahaa tiriyey alimaamu imaamka allajallu ee weynaa burhaan addiin cibaaraadkaas marka burhaan iddiin iyo iyo alacdam iyo waa cibaaraadkii quruun alwusta ama muxuu ahaa alquruun mutaqadima caamka ahaa oo tabjiilka iyo weynaynta culimada loo samayn jiray hadda laftirkeeda mxuu ahaa bacd alaqdaar alcaalam islaami waa macruuf waa wax la yaqaano weyaan qolowi inay ugudubto umbaan la ogoleen laakiin sheekha in la qiimeeyo oo la weyneeyo waxba ishkaal kuma sugna waanshada sheekhu sheekha wuxuu muxuu ahaa tiriyey alimaamu imaamka alajal ee weynaa burhaan addiin saaxib alhidaaya kitaabkii daaliyra mxuu ahaa saaxiibkii ahaa shicran gabay oo libacdihim qaarkood uu ka soo guuriyey ayuu tiriyey oo muxuu ahaa gabayga fasaadun kabiirun caalimun mutahatikun wa akbaru minhu jaahilun mutanasikun huma fitnatun fi lcaalamiina cadiimatun liman bihima fii diinihi yatamasaku fasaadun fasaad kabiiru weliba aad u weyn weyaan caalimun qof caalim ahoo mutahatikun diinta ku tumani oon diinta allah subxaana wa tacaala aanan ku dhaqmaynin oon ku camalfalaynin wa akbaru minhu isaga waxaa ka sii muxuua tahatuk badan oo kasii tumasho badan jaahilun qof jaahil oo mutawasikun weliba cibaadaysani kaasaa kasii muxuu ahaa diinku tumasho kaga badan weyaan huma labada iyo jaahilka mxuu ahaa cibaadada badan huma labada iyaga ah. fitnatu waa fitna filcaalamiina khalqiga ay mxuu aha fitna ku yihiin ama u yihiin cadiimatun weliba aad liman ay weliba fitna u yihiin bihima labadooda iyaga ah yatamasaku qabsada bidiinihi diintiisa qofka mxuu diintiisa kuwa iyaga u mara ama diintiisa kuwa kaga dayda fitna weyn bay u yihiin ayuu imaamka leeyahay calayhi raxmat ullah gabayga ayuu soo noqliyey wayanwi wuxuu niyoonayaa qofka aalibi cilmiga bihi cilmiga ashukra mahadnoq calaa nicmati alcaqli caqliga nicmada la siiyey mahadeeda ayuu muxuu niyoonaya wasixat اlbadani iyo jirkiisa caafimaadka loo siiyey ilahi subxana wa tacala caqli wuxuu ku siiyey haziiro aadu weyn ood wax walba ku qaban karto sidoo kale jirkaada caafimaadka ku siiyey cilmiga aad baranaysa marka wuxuu niyoonaya inuu ilaah subxana wa tacala ugu shukriyo waa cajiib waa meel aanba aad loo eegayn qofka nacam walaa yanwi bihi walaa yanwi uma nagana bihi cilmiga barashadiisa iqbaal annaas dadka inay usoo jeestaan ileyhi isaga oo dadki inay dhankiis soo aadaan oo sheekh hebel iyo caalimka iyo mucalinka iyo la dhaha oo loogu khidmeeya niyadiisa marna sooma gelaysa weyaan haddii ay soo gashana qofka isaga ah, wuxuu soo gelayaa dadka aan carafta jannada heli doonin maalinta qiyama sidoo nabigeena cadday sala allahu aleyh ali abu daawuud ibnu maajah ay soo saareen oo saxiixa nabigeena wuxu ley sal ll ly man tacallama cilman mima yubtaqa bihi wajh اllahi caza wajal laa yatacalamu ila liyusiiba carada min addunya lam yajid carafa aljanna yowma alqiyaama ayuu nabigeena sal alla alay slm qofkii barta cilmi oo cilmiga weliba uu yahay cilmiga ilahay wejiisa lagu doonto waa cilmdiin weyaan cilm sharic cilm kitab wasunna wamaa khadamahuma wayaani qofka u barta cilmigaasoo wejiga alla loo doonta laa yatacalllama doonto weyaan ama loo barto uusan u baranaynin inuu adduunya iyo muxuu ahaa dheef adduunya asiibamo oyane maalinta qiyaamo udayga jannada ma hel ayuu nabigeena sal allah alay slam waa xadii xadiidkaa saxiixa marka qofka cilmigiis waa inuu in aad ilaahay subxana wa tacala wejigiisa iyo rafculjahliga iyo muxuu aha maqaasidii aan soo sheegnay iyo usuusha ayadahayd uu qofka dhankaa la aada weeyaan walaa ymanyoonaya bihi cilmiga iqbaal naas dadka inay usoo jeestaan ileyhi isaga walaa istijlaabi xuaami dunya addunyada burburkeeda iyo dheefteeda inay mxuu ahaa soo xambaarto oo loo keeno loo soo xambaaro mxuu ahaa amaba soo jiidashadeeda uma baranay uma baranayo weyaan iyo wاlkaraamati karaama u karamee cinda sulطaani qofka madaxda waayrihi agtiisa u yidhahda ninka mxuu ahay madaxda haku karaamay uma baranayo weyaan qaala muxamed ibnu xasan الshaybani raximah اllah imaamka inuu xanafiya waa sheegna sooma amada axnaafta marka imaamu abi xaniifa iyo inuu moxamed ibn xasan shaybani abu yuusuf iyo raggaas inuu mxuu ahaa sheega sheega saaqaniya noo imaan doona <clears throat> iyo ragga la midkaa dhib ma lahan weyaan tirinaya waana rag qiimo badan dhammaantoodba raximahum اllah raxmata qaala muxamed ibn xasan ashaybaani raximah llahu tacala wuxuu yidhi low kaana naasu dadkii dii ay ahaan lahayeen kulluhum dhammaantood cabidii addoommahayga lactabtum waan xorayn lahaa watabara'tu waan ka beri noqon lahaa min walaa'ihim wmxuu ah inaan weli iyo sayid u noqdo oo anigii qofkii ixsaanka u sameey aan noqda beri baan ka noqon lahaa weeyaan waman wajada waman wajada qofkii helo ladat alcilmi cilmiga macaankiisa iyo dhadhankiisa iyo ladat alcilmi cilmiga macaankiisa iyo walcamala bihi camalfal lagu camal fala qalama waxaa aad u yar yarqabu inuu muxuu ahaa damca oy hawe ay ka gasho fii maa cinda annaas dadka agtooda wixii ahaaday oo dadka gacmooda wix ku jiro inaad muxuu ahaa jaleecaama damca way yaraanaysa weyaan cilmiga dhadhankiisa ayaa u diida oo waxaas dhanba kala weyn weyaan isagoon kibir uusan ku jirin saas ayuu imaamka leeyahay caleyh raxmat ullah marka walaaga waa taqaanaa qofka marka la xureeyo mowlaha qofaa addoon ahaa wuxuu addoon ku noqday ilaahay subxana wa tacala inuu caabudo ayaa la rabay maadaama cibaadada alla u diiday waxaa lagu cuquubaday inuu addoon u noqdo makhluuqii rabbi caabudaayey oo muminiinta inuu addoon u noqdo marka diintana waxay aad iyo aad u boorisay in la xuray addoommaha oo ariiq walba oo mxu ah lagu xuraynka lagu xuray oo ajir badan welib laga ratibo ayuu mxuu ahaa diinta kitaabkii sunnadii ay caddeeyeen qofkaas marka qofkii xureeya fadligu ku yeelanaya ilan qof xur aan ahayn oon xoriyad haysanin oo addoon ahaa oo la iibsanay oo la kala iibsanay ayuu qofka xuriyadii soo celiyey marka qofka asaga fadli badan buu ku yeelanaya haddii marka cid dhaxasho la waayo xuquuqdu ku yeelana waxaa ka mid ah oo casaba iyo asxaabulfuruud loo waayo iyo muxuu adawil arxam loo waayo isaga ayaa dhaxli isaga ayaa dhaxli weeyaan marka walaaga isaga ah walaaga isaga ah, xataa ma doonteen ayuu leeyahy dadka basharka dhan haddii adooma yihiin oo la qadar inaan xuray waxaa weeyaan haba yaraatee walaa kuma an yeeshan ayuu leeyahy imaamka calayhi raxmat wejiga allow maan doonan lahaa <clears throat> anshadana waxaa noo gabyey amaba noo teliyey aheikh imaam sheekhi imaamka alajal ee weyne alustaad ee ustaadka ahaa qiwaamdiin qiwaamdiin waa mxuu ah, ah, laqabkiisa weyaane xamaad ibn ibraahim ibn ismaaciil asafaar alansaari ee reer ansaareed ahaa akhrin uu ka akhriyey yeerin uu ka yeeriyey liabi xaniifata abi xaniifa kitaab uu lahaa ka akhrinayay raximah llahu tacala allah naxariista shicran gabay nooga akhriyey imlaaga marka kitaabka shicirkan kitaab abi xaniifa laga soo guriyey oo qoraal ah, ayuu ka ahrinay ninka asaga weyaan calayhi raxmat wuxuu yidhi <clears throat> man alaba alcilma lilmacaadi faaza bifadli min alrashaadi fayaala khusraana aalibiihi linayli fadlin min alcibaadi man alaba alcilma cilmi qofkii u dalba lilmacaadi aakhira u dalba faaza wuxuu ku guulaystay bifadlin fadli iyo dheeri iyo wanaag iyo khayr iyo nicmo iyo barwaaqo min alrashaadi oo weliba muxuu ahaa hanuun ayuu ku guulaystay weyaan fayaala khusraana aalibiihi qofka muxuu ahaa cilmiga u dalba khasaaradiisiiyey khasaaro badana ey inkaar kuba dhacdayey wahaakada saas weyaan linayli fadlin inuu wax dheeri iyo muxuu ahaa yufticu la ka helo min alcibaad addoommaha cilmiga wuxuu dalbayaa xogaha ama dadka ay kugu yardhaqaalayaan oo laguu qiimeeya intaa kan u dalbana alla inkaar ku dhacdaya ar khasaaro badana qofka asaga ayuu leeyahay ninkaas muxuu ahaa alimaam abi xaniifa gabaygaa yaroo laga soo naqliyey caleyh raxmat ullah allaahuma laakiin ilaa idaa alaba inuu dalba Eh, muxuuahaa cilmigi inuu dalba lijaahi ilaa idaa alaba inuu dalba mooyane aljaaha muuqaalka iyo sharafta iyo inuu dalba qofka weliba de jaaha iyo waxaa weya waa in jid loo mara amaba madax noqoo kursi ku fadhiiso ama cilmi yeela ama dhaqaalo samaysa jaaha marka iyo wajaahada iyo muuqaalka eh, iyo qofka in loo soo istaago jaha inuu dalba mooyane he lilamri bilmacruufi dadka inuu wanaagga faro iyo wanahyi reebid munkarka laga reebo iyo tanfiidi alaqi xaqa inuu fuliyo iyo waiczaazi diini diinta alla in usay inuu u dalbaa waa gooni baab kale oo qofka markuu cilmiga baranaya hadduu u barto cilmigan bara si sheekha aduu noqota markaad sheekh noqotana xumaantii dadka ay sameynayeen inaad ka reebto oo sheekhii ayaa mxuu ah xumaantan reebe lagu yidhaahdo oo lagaga qaato mxuu ahaa xumaanta aad reebaysay iyo in wanaagii aad faraysa lagaa yeelo darteed inuu samaynaa ma ooyane iyo diinta alla inuu saro mariyo qofkaas saas ayuu marka imaamka leeyahay ah, calayhi raxmat ullah waa tabic aan sheegayna marka maqaasidii afarta ahayd amaba usuusha afarta ahayd waxaa weyaan ayuu tabac u yahay ee asaga asal goori u madax bannaan ma ahaanin weyaan <clears throat> laa linafsihi naftiisa qofka inuu mxuu ahaa jahas u raadsada ma ahan iwahawaahu isaga iyo mxuu ahaa naftiisa waxay doonaysa weyaan fayajuuzu waxaa bannaan daalika arrinka asaga inuu u barta qofka cilmigii iyo jahi inuu u doonto inuu wanaaggii faraxumaantana reeba diintana cizeeyo biqadri maa kii qadarkii yuqiimu bihi اlamra amarka iyo wanaaga aritaanka bimacruufi wanaaga faritaankiisa uu ku istaajin kara iyo wanahyi reebid liska reeba can munkari munkarka weyaan wayanbaqii waxaa haboon liaalibi اcilmi qofka aalibi cilmiga an yatafakara inuu ku fikira fii dalika arrinka isaga fainahu maxaa yeele yatacalamu اcilma cilmi wuxuu ku baranayaa bijuhdin dadaal kaiirin aad u badan falaa yasrifuhu yuusan u leexinin ila dunya adduunyada alxaqiirati ee waa aadka u liidan oon qiibaha lahayn sandareerta yar ah alqaliilati ee weliba aad ku yar alfaniyat weliba markiiba tallaabaqaadayso tegayso weyaan oo dhaqaaqaysa in wixii aad bixinaysay oo dadaal ahaa cilmiga laguma barto ciyaar ciyaar cilmiga ciyaaro laguma barto waxaa weeyaan akhii lan tabluga almajda xataa talcaqa asabra ya laa taxsab almajda tamran anta aakiluhu lan tabluga almajda xataa talcaqa asabra majdiga iyo sharafta iyo cilmiga iyo qiimaha qofka ha u malaynin oo yuu ku leeyahay Eh, timir intaad soo qaadato aayar aad saas u mudmuudsani oo iska cunaysa ma ahan wax aad u sahlan oo macaanka qaba maahan lan tabluqa almajda sharaf iyo cilmi iyo meel sare ma gaaraysid xataa talcaqa sabra ilaa sibir aad ka leefleefto ood ka dhuqdhuuqda lagama yaabo inaad meel sare gaarto cilmiga dhibkiisu ma yara waa loo soo joodi dhexdaa loo xiran waa loo murugooni waa loo xanuunsani waxaa weeyaan ismiid baa loo sooxani wamaa ilaa daalika mafaawiis baa loo goyni ehelkaa looga dhex bixi howl aad u dheer weeyaan arrintii inta aad ku martay ood ku rafaaday oo hadda inteena fadhina kaba soo qaada ummadihii iska tageeno nin nin walba bustihiisu hooska galay sooba qabow baa jira ama iska fadhiya iska shaahayaa oo muxuu ahaa wamaa ilaa dalik annagaan halkaan ismiidkii iyo masjidkii asaa udhex fadhina oo aad arkaysaan intaan hataa marka intaa inaad ku dhiboota haddana adduunye iyo sandareedeeda aad ku raadsata wax qiimala maha ayuu imaamka leeyay aleyh raxmat ullah lidaalika nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam meesha waxaa marka alfaniya waxaa idinkaga dabay marka qaala nabiyu sal la alay slm ku qoran qaala nabiyu sal allahu alay waslm baa ku qoran marka waxaa ku qoran marka ittaqu dunya adduunyada war ka baqaay waladii allihi baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadii ay gacantiis ku sugan tahaye inaha iyada adduunyada asxaru waa mid ka sixir badan oo ka sixir aqoon badan oo ka weynaan badan xagga sixirka min haaruuta iyo wamaaruuta haaruut iyo maaruut oo suurat albaqara juska koobaad gabagabadiisa ilaahay subxana wa tacala kaga warramay wma يعلمان من أحد xata yaquula inamaa naxnu fitnat falaa takfur fayatacalamuuna minhuma maa yufariquuna bihi bayn ilmari wa zawji wahaakada haaruut iyo maaruut oo fitnada ahaa oo culimada waad aragteen koley mufasiriinta wax badan ay ka warramaan way ka adduunka way ka sixir badan tahay ayuu hadal xadiidnimo lagu sheegay ayuu imaamka meesha kusoo naqliyey caleyh raxmat ullah lafdiga isaga kuma soo aroorin lafdi waxaa ku soo arooray ibn abi dunya fii kitaabihi kitaab zuhd iyo kitaabkiisa kaloo dam dunya oo mujaladkii latiifka labadaas kitaab labadaas kitaab ayaa waxaa weyaan uu ku soo arooriyey lafdi ixdar dunya fainaa asxaru min haaruuta wamaruut ixdar dunya adduunyada ka digtoonaada fainaa adduunyada asxar way ka sixir badan tahay min haaruuta wamaruut isna laakiin laguma farxayo oo sanadkiisa waa waahi ay daciifun jiddan waa marka agga iska dhiga marka agga iska dhiga adilada karoo tirada badnayd ayaa idin tuuran haahay kadibna gabay yar ayuu galay oo oh, qasiidada iyo labada bayda wuxuu leeyahay imaamka caleyh raxmatullah hiya ayada hiya dunya aqalu min alqaliili wacaashiquha adalu min adaliili tusimu bisixriha qowma watucmi fahum mutaxayiruuna bilaa daliilin hiya ayada addunya addunya weeyaan aqalu mid ka yaraan badna min alqaliili wax kastoo yar ayada ayaa ka yar wacaashiquhaa qofka adduunka muxuu ahaa caashaqa oo aadka u jecelna adalu mid ka duli badan oo ka muyasnaan ah, badan weyaan min adalli qof kasta oo dulaysan isaga ayaa ka duli badan oo ka hooseeya weyaan tusimu way dhagatiraysaa bisixihaa sixirkeeda qowman qola ayay dhagatiraysaa wa wayna indhatiraysaa weyaan fahum iyaga mutaxayiruuna kuwa weerarsan weyan bilaa daliilin cid hor qabanaysa oo muxuu aha garwadana ma lahan saasuu imaamka ka soo qaaday marka adduunkan qofkii ka daba dhaca oo xaaraanteeda iyo xalaasheedii aan u eegin oo waajibaadkii iyo wixii laga rabay darteeda u dayaca tilmaamtaas ayuu imaamku tilmaamay inuu dhagool indhool yahay oo weliba waxaa weyaan qofka adduunka caashaqana qofka soo dulaysan waa asaga ka hooseeya ayuu imaamka ishaaraya calayhi raxmat ullah wayanbaqii waxaa haboon liahli lcilmi ahlucilmi waxaa u haboon anlaa yudilla inuusan dulaynin nafsahu naftiisa biamaci inuu muxuu ahaa damca fii hayri maطmacin meel damca usan jirin wax ka damca meel aanba maanta in wax laga damca oo wax laga muxuu ahaa fisho aan wax inuu ka fisho waxaa weeyaan uma haboono qofka saaxiba cilmiga weyaan wayataxaraza uu iska ilaaliyo camaa shay uu iska ilaaliyo fiihi shayga gudihiisa ay ku sugnaatay mudalat lcilmi cilmiga dullayntiisa iyo wa ahlihi ehelkiisa weyaan wayakuuna inuu ahaada qofka caalimka ah iyo aalibcilmiga mutawaadican mid aad hoos isu mariyo watawaaducu tawaaduca lagu sheegaana bayna atakaburi kibirka iyo wuxuu udhexeeya iyo wlmadalati qofki inuu dhulka isdhiga oo dhulka isku jiida ayuu udhexeeya waalcifatu dhowrsanaantana kadalik sidoo kale inuu ku dadaalo ayaa loo bahanya weyaan yucrafu dalika arrinka asaga waxaa lagu garanaya ama laga garanaya ama laga fahmi karaa e fii kitaab alakhlaaq kitaab kitaab alakhlaaq loo yaqaano oo waxaa weyaan aan soo marnay magaciisa ayaa laga qaadan karaa iyo kutubaha kale oo akhlaaqda ka sheekeeya weeyaan lidalika culimada waxay yidhahdaan tawaaduca saddex shay ayuu kulansadaa tawaaduc ma rabtaa waxaad ka egtaa saddex shay shayga koobaad waxaa weeyaan khafdu ljanaax qofka inuu garabka lilmuminiin qofki inuu garabkii raariciyo ya liman itabaka min almuminiin marka inuu waxaa weyaan garabkiisa dadku raariciyo ood qof uusan santaag iyo kibir iyo waxyaabahaas iyo ay ku jirin oo muminiinta aad garabkau raariciyo xitaa markii salaada lagu jira dad waxaad arkaysaa saas u taagayaan oo garbihii qofka laga yaaba inay duraanba yani khafdu janaax meel buu soo geli xataa safkii soo geli khafdujanaax tan koobaad taas weyaan tan labaadna maxay tahay sukuunu nafsi naftaadu inay xasiloonaato oo naf taaganoo m firfirsanoo mxuu ah xaaladeeda alla yaabaysan ay noqonino naf iska deganoo balo ay ku rarneenoo adduunkan iskaga qanacsanoo inay naftiisa ahaato qofka oo qof indhitaaga uusan noqonin oo ku dhaafsan ayadna waa mxuu qaybta labaad qaybta saddexaad amaba waxaa weeyaan amarka saddexaad altadaamunu maca alkhalqi khalqiga inaad isbarbar istaagto ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqda ama qariib ha noqdo ama baciid ha noqda ama taajir ha noqda ama faqiir ha noqda ama dakar ha noqda ama unha ha noqda ciduu noqdo ha noqda inaad khalqiga allah subxana wa tacala isbarbar istaagto oo markii lagu baahda aad muxuu tol u noqoto saddexda shay haddii lagaa hela mutawaadic ayaa tahay qodobka koobaad sukuunu nafsi naftaad inay xasisha tan labaadna khafd janaax in mxu qofka u raaraci garabkii tan saddexaadna waxaa wey atadaamun maca alkhalqi khalqiga allah subxana wa tacala in la barbar istaago saddexda haddii lagaa helo xalkaadu isku adan yahay weyaan kibirkana muxuu yahay baطlu xaqi wa qamt اnnaas xaqi inaad muxuu ah diiddo iyo dadka inaad xaqirto weeyaan waxaa marka diladiiyaa kusoo hortay diladina maxay tahy marka diladii ayadna waxaa weeyaan idkhaalu nafsi fi xuduudiha nafteeda naftaada inaad dhex timbiso oo dhex geliso ayada rabtoun xadigeeda anaaniyada anaa ugu fiican tahay inaad ku dhex tuurto weeyaan oo min addunya adduunyada ka mid ah maca tasaaquri weliba inaad dhulka isku jiido dhulka aad isdhegto ood qof muxuu ahaa maanta aan haboonayn in laisu duleey hayr allahi in laisu duleey maba banaanaba ilan qofki inuu isduleey alla keligii baa loo ogol in laisu duleey bas waa cibaadada meelaha ugu qiimaha badan wa cibaadada meelaha ugu fiican weyaan inaad qofka allah isu duleeyo oo dhulka isu dhigo iskugu jiida taayada allah baa loogi lakin khalqigii inaad iskugu jiida iyo addunya taayada ah, ma ahan weyaan marka diliga lagu sheega waxaa weyaan idkhaalu nafsi nafta in la geliyo fii wixii ayada muxuu ahaa ay doonaysay iyo nafti waxay doonaysay adduunka ay jecleed oo min addunya addunyada ka ah, maca atasaaquri isku jiid iyo isdulayn iwa insaaliha dajin la dejiye maa laa yembagii laha waxaan una habooneen an takuuna fii inay ayada ahaato weyaan hadda waxaad adiga oo nin qiimo adoo sharaf lah adoo qof ilahi subxana wa taala aad kugu diintiisa inaad meelaha qaar aad u risiq doonato ood tirahda meele fulaan baan ku dhici aad adduun ayaan ka raadinayaa ama waxun muxuu biil baan ka raadini amaba dara ayaan ka raadin xataa mararka qaar dacwan ka raadin inaad tirado ma haboono hadda beryahan waxaa dha ma taqaanaa beryahan nin sheekha miskiinka masaakiinta dee culimada dhibaa ayagar iska haysto iyo ducaadi madarse ayuu furayaa madarsadii markuu islaamka u fura waxba kama qaata isaga miskiin wa nairobi moogta madaarista lacagaa laga helaa laakiin dadkan inta inka jirano dhistan madaaristaas keeda waa ku keedadan yihiin ilahi subxana wa tacala khayr ha siiyo ka hayaan ayaga khayr allah siiyo ninka lacag ku qaata oo muxuuaha dadka diinta barwarkasl aad bu u fiican yahay laakiin kuwan waa muluk madaaris ay furanayaan dugsiy ay furanayaan alxamdulillah ilahayna risiq buu ka siinaya waana wax bannaan eh, cala araajix haddii ay gutaan waajibkii iyo amaanada ay gutaan laakiin kuwa ayaga meel buu furayaa toban macalin toban ish macalin oo geynayaa kadibna mishaar uma hayo miskiinkii uu wareeraya kadibna xaaladda waxay la gelaysaa macalimiinta bil bay ka rabaan madrasada inuu xiro ma raba ajarki inuu ka go'o ma raba mudda ay soo socotay kuwaan maaragteen muxuu ahaa trufitorayaalka mataqaana trufitorayaalka kuwan oo muxuu ah fishaariinta oo lagu magacaabo <laughs> siyaasiyiina lagu magacaaba kuwaasaa marka tobanaa imaanayaan nin walba wuxuu le aniga korsigii waxaan raba gavana midna wuxuu dhahayaa ani waxaan raba korsigii sanatihii midna wuxuu dhahayaa ani waxaan raba korsigii m bgii midna wuxuu dhahaya kii hoosoo yaraayo muxuu ah korsigii m c a ga ayaan rabaa marka culimadii wuxuu leey marka waxaad helaysaan ani halay dhiso haddii la dhiso igu halay wax allo wixii mishaaraha igu halay sheekhi waa la yaqaano waa nin magacda oo ummadii ay ka dambayso marka wuuu le mara sheekho ummadii ii garabgalo marka sheekhii waa maskiin waxaa weeyaan matag meel kuguma sima ayaa hayso waxaa weeyaan man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu qofki quudkiisa aanan milkinin qaraarkiisana mxuu ma haran kara sooma marka waa miskiin waa nin rafaadsan oo runti kadeedan sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay naftiisi intaa daciifto ya aad kadibna ninka dabagala bas waa marka diintiisii halkaasu ku gowracay aw dhammaad khas dib dambe cilmi wax ka dhegaysana lama arko dib dambe waxaa weyaan hadduu ataa istaaga dadku waa yaabaya afkan baa lamajuujin hoosaa laga dhaqaaqi haddii la fadhiyana waa le war ninkaan ma bexshooray miya ninkaan cawrageedka muxuu ahaa marka mararka qaar waxaa dhici karta meelo qaas halkan in lagu dhaca marka walow ana ahlcilmi saanuuhu la saanahum ya haddii cilmiga ay ilaalin lahaayeen cilmiga laftiisa dhowri lahaa laakiin cilmiga wuxuu u baahan yahay in aad loo ilaaliyo oo cilmiga meelo aad ku habboonayn iyo meelo wadaad noo dhigi jiray muxuu ah xadiista noo akhrin jiray caleyh raxmat lla shek maxamed alkhayr ayaa waxaa weyaan eh, buhaariga muslimku noo ariyey marka waxaan la yaabaa markaas cizata nafsiga ninkaa ku jirtay waa nin waayeel weliba toddobaatan jir marka iyada ahaa caleyh raxmatullah marka yani dadkan hayra ahlucilmiga ah ahlucilmi waxaanan ahayn agtiisa waxay ka ahaan jireen yani xitaa nin qarsana maaha dadka markay weynaadaan mogta waxyaabaha qaar bananka soo dhiga waxyaabaa anaga hoos aan ka sheegn ayag bananka soo dhigayaan marka wuxuu leeya war dadkan diinta ilahi aan aqoona caamada ah aniga waxaan garanayn carruurtada say u kala gartaan halkaasuu dhihi jiray aleyh ramatullah meel adag ayuu ka istaagi jira quluwa sax maaha wax sax ma arrinka ayaga ah laakiin sheekha waxaan kala jeedaa meesha ay la joogtay oo cadamatanaf muxuu aha cilmigaas qiimaha uu arkay iyo meesha uu geynay ayaan ka soo qaada laakiin hadalka saga sax maahan garna maaha sida dhabtaa in la yidhahdo caamada ilmooda kama garanaayaan sax maaha dad caamo waxaa jira jannada culimada ugu hormarayaan shaki ma lahan biduuni shak nacam oo xataa ka taqwo badan oo ka khayr badan oo ka wanaag badan walaa shak culamada qaarkood nacam haahay waytaxarazu wuxuu iska ilaalinaya camaa fiihi madalat lcilmi cilmiga dulligiis wuxuu kusugan ahlihi ahlkiisa wayakuun wuxuu ahaanay mutawaadican mid ishoos mariyo oonan kibir iska ilaaliyo watawaaducu tawaaducana bayna atakaburi kibirka ayuu udhexeeya iyo walmadalad qofki inuu dhulka isku jido o isduleeyo walcifati dhowrsanaana waa inuu muxuu ahaa qofka ku dadaalo kadalik sidaas oo kale yucrafu dalika waxaa lagu garanaya laga garanaya ama yucrafu dalika arrinka waxaa laga garanaya oo laga baranaya fii kitaabi alakhlaaqi kitaabka alakhlaq la yirahdo ayaa laga barana weyaan ayay kutubta o dhan akhlaaqad ka sheekaynaysa anshada shaykhu limaam sheekha imaamka wuxuu muxuu ahay tiriyey alajal ustaad ee ustaadka ee weyne ka rukn alislaami islaamka tiirt rukn islam waa laqabka loo yaqaane fakhrudiin iyo rukn islam iyo iyo walamid rukn islaami ah loo yaqaana almacruuf biladiib almukhtaar loo yaqaanay shicran shicro linafsihi naftiisa isaga u tiriyey ayuu i tiriyey ayuu leeyahay kow muxuu yidhi ina tawaaduca ina tawaaduca min khisaali اlmuttaqi wa bihi اtaqiyu ila almacaali yartaqi wmin alcajaa'ib cujbu man huwa jaahilu fii xaalihi ahuwa ahuwa الsaciidu am الshaqiyu nacam am kayfa yukhtamu cumruhu aw ruuxuhu yowma nawa yowma الnawa mutasafilun aw murtaqi wاlkibriyaau lirabbina sifaة bihi makhsuusaة fatajanabnaha masaad idin qoran fatajanabnaha wاtaqi wuxuu leey muxuu ahaa ninka la yidhaahdo adiib اlmukhtaar ina tawaaduca qofka inuu ishoos dhigo uusan kibirka ku tilmaamnayn min khisaari muttaqi qofka alla ka baqa sifooyinkiisa ay ka mid tahay weyaan wa bihi tawaaducaas ayuu waxaa weeyaan yartaqii uu ku koraa gadaal aado wa bihi tawaaducaas ayuu yartaqii uu ku kora attaqiyi attaqiyu qofka alla ka baqa subxaana wa tacaala ila almacaali meelaha sarsare ayuu ku koraa weeyaan wa min alcajaa'ibi cajaaibta iyo waxyaabaha aadka loola yaaba ayuu ka mid ahaaday cujbu man qof muxuu ahaa inuu santaaga uu kibro cujbigaas waa kibir cajaaibtana waa la yaabitaan waa meel cajaa'ibi waxyaabaha loola yaaba ayuu ka mid ahaaday cujbu man qof inuu muxuu ahaa isa saramaryo ood muxuu isla yaabo ama isaga cajabiyo huwa isaga jaahilun jaahil ka ah fii xaalihi xaaladiisa qof jaahil ka ah inuu issaro maryo ayaa waxaa weyaan aad loola yaabo weyaan waxyaabaha loola yaabo ka mid ah huwa saciidu isaga qof dhurdmxuu ahay dhuroobay oo ahlu janna miyaa shaqi ama qof dhur oo naar gala qof aanan aqoonin oo hadda inteenna qof garan kara inu naar gala nasal allah asalaama walcaafiya walciyaadu bilah min annaar iyo qof inuu janno gala ilah subxana wataala noo qadare cidda inteenna qof maanta garan karta lama arka qof marka noocaas ah inuu asaga isla cajabiyo naftiisa ood macno weyn isu arka taasaa runtii wax aad loola yaaba ayuu leeyay imaamka raximah am kayfa sideeba yukhtamu lagu khatimi doonaa cumru umarkii cumrigiisa sida loogu khatimi doono ma khaatimo wanaagsan baa loogu khatimi doonaa mise mid xun aw amaba ruuxuu ruuxdiisa yowmanna waa maalintii la halaagaha oo la dili yowman halaaki wooyaane mutasafilun qof muxuu ah asfala saafiin la inuu yahay am aw amaba murtaqin mid muxuu ahaa aanan celiyin la doona qof aanan aqoonin sideed muxuu ahaa naftiisula yaabay oo naftiisa wax weyn ugu arkaya oo tawaaduc looga waynaa weyaan wاlkibriyaau kibirka صifaة صifad oo lirabbina rabbigana u sugnaatay wayaan bihi alla weyni io rabbigeen ayaa makhsuusaة loo gooni yeelay fatajanabnaha ka fogow oo ka dheerow oo haw dhowaanin wاtaqi iskana ilaali ayuu imaamka ku khatimay caleyh raxmat ullah marka kibirka waa arrin halis faqad cadabtuhu waa tuu rabbiga subxana wa tala xadiid qudsiga uu kibirka waa go-ayga garbasaarkayga weyaan kor iyo muxuu ahaa kibirka waa kaa weyaan cadamada cadamadana waa isaarkayga qofkii igula marka labada iyaga cadaab ayaantiinbiya waan cadaabaya ayuu rabbigeenle subxaana wa tacaala qaala abu xaniifata hahay abu xaniifa ayaa wuxuu yihi raximah llahu tacala liasxaabihi waa baabulaxnaaf annaga marka cadliga waxaa in lagu jira madaahibta laftirkooda meesha la keeno waxaad garanaysaan raggii raggeenna culimadii shaaficiyada kitaabkan waad arkaysa waa ninkan waa xanafi aalibulcilmigana intaanan safiinaha loo bilaabin ayaa mararka qaar laga hormarin jiray safiinaha intaan la bilaabin ka hore ayaa laga hormarin jiray marka tacasub inuusan jirin garta oo meesha cilmiga muhimadda iyo maqsuudka uu yahay waxaa la ah kitaabkan raxbiyada raxbiyada mualifkiisa muxuu yahay muxuu mualifkiis kitaabkaas raxbiyada waxaa iskugu tagtay taqriiban afarta madhabood ta'liifka iyo sharaxa iyo sharaxa labaad iyo marar qaar ziyaadaad lagu daray intaba waxaa iskugu tagtay afarta madhabood afarta madhabood ayaa ka wada tacaawuntay asalkiina madhab khaas ayaa iska lahaa weyaan qaala abu xaniifata wuxuu yihi raximah llahu tacala raxmata annucmaan ibnu thaabit weeyaane wuxuu yidhi cadimuu war weynaysta camaa'imakum cimaamadihiinna weynaysta wasicuu waxaad muxuu ahaa waasicisataan akmaamakum kumkiina kumka halkan khamiiska meesha u dambaysa ee kum la yidhahdaa meeshaana weynaysto oo bahal weyn ka dhigto cimaamadahana cimaamado weyn xerta weeyaan maxay ta arrinta iyada duub weyn xerta kum weyn noqda xilliga isagoo la joogay dadka fuqahada iyo ahlu fiqiga waxaa lagu yaqaanay bahallo cimaamado oo weynin badan ayaa lagu yaqaanay iyo kum aad weyn qofka marka xerto arrinka isagaa waxaa loo yaqaanay caalim ayaa loo yaqaanay weyaan hadda waad aragteen raggan ashariyiinta cimaamad yaroo dhab a ah bahal yaroo waxaa kor u saaran casaan soo maarki waa calaamad lagu yaqaan inay culimo yihiin mana wax hadda la bilaabay xilliga azhar la furay kun sana ka hor taqriban wax ku dhow ayaa ijaazada la bixin jiray ka ahayd oo loo saari jiray calaamadda iyada loo saari jiray wax lagu yaqaanay ahayd macruufa arrin lagu yaqaanay ahayd oo la yaqaano oon muxuu ahaa meel marka culimada saas loo yaqaanay dariiqadaas yeela ayuu leeyahy marka wuxuu la hadlayaa dalabata cilmiga iyo dadka culimada ahaa su-aasha marka laisweydiina waxay ti horta hadalkan imaamka ma ka sugan yahay mise kama sugna nisbada ayada ka sanad ahaan uguma sugna caleyh raxmat ullah ka sanad ahaan uma sugna laakiin warka uu sheegaa hay warka uu sheegaa xikma ayuu waafaqsan yahay xikmada ayada uu sheegaa waxaa weyaan adilo ayuu waafaqsan yahay imaamka calayhi raxmat ullah caleyhi laakiin afwan maya tan maaha aan dib u noqda imaamka warkaa laga soo naqliyey isaga kama sugna laakin wuxuu kasuga ka sugan yahay dad kale ayuu ka sugan yahay weyaan lidalika ninka la yidhaha abu maxamed cabdisalaam abu maxamed bin cabdisalaam ayaa wuxuu galay xaramka maka ayuu galay markuu galay fuqahadii waa la yaqaanaa waa lagu soo yaacay marka ayda lebiskiisana ma taqaanaa lebiska lagu yaqaanay fuqahada ma xirno oo lebiskiisa lebiska caadi hadda nin sheekahoo la yaqaano sheekhumar kalo maanta koofidii iyo kasoo tagayo mxuu aha nacuus iyo shaaris kasoo xirtay amaba surwaal shaaris kasoo xirtay halkaan imaaday oo kale tusaalahaan waa dee waa la yaqaana shuma macruuf waa la wada yaqaana labiskii laakiin meesha ka maqan markii waa loo imaadayo meel looga lexda waa sheekhii abu maxamed waa la wada salaamay cilmi ayuu markaas markiiba saa ugu sii dayey cilmigii markii la dhegaystay oo banaanka la istaagay ayaa la isqabtay marka imamka inu iska tagay waa warwadaadka labiska culimada ma xirna ina cilmiga aad noo sheega ma ka qaadanaa isbaa iska dhaafnaa qaar waxay yidheen may waan ka qaadanaynaa oo cilmiga laga qaatoa qaarna waxay yidheen maya lagama qaadanay muran ayaa ka dhacay waa lagu kala tagay isaga laftirkiisa warka soo noqlina isagaa soo noqlina markaas habardan ayuu soo noqday isagoo labiskiisa lagu yaqaanay cimaamada iyo habka lagu yaqaanay kadibna cilmiga ayaa laga qaatay cid isweydiisayna lama arkin arrintaa marka waxaa weeyaan culimada waxay leeyihiin laga min ladun nabiyina muxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam ilaa maanta la jooga lam yuchad min caalimi wamin aalibi cilmi kashf ras taarikhda inta ayada la yaqaano min nabigeen laga soo bilabo alayh slat slam ilaa khulafadii ilaa aimada afartaha oo abu xaniifa ka mid yahay arkaysaan ilaa la jooga culimo madax bannaanoo muxuu ahaa madax diiran oon koofiyad cibaawada saarnayn oo culamo ah culimonimo hadda unbaa beryaha nooga horreysa rag intaan aragnay intaa wahaabiyada raggaana nooga horrey sida dhabta saas wa hadda sacuudigaas soo sacuudiga halkan halkaas maahan ninka caalimka koofi keligiis hadduu xirto waa khaarim almuru'a koofi keligeed maahan cimaamalaan iyaga dabcan toodan weyn oo gebta ah oo iska garbasaarka ayaa caado ah waana wax iska caadi ah marka in madaxa la daboosho marka iyaga koofidaas marka yani keligiis haddii aad soo xirto ninka sheekha oo la waa khaarim almuru'a hadduu madaxa bixiyana dee waaba ku dhaco kale markuu gurigiis jooga xataa oo e, qof martiqaada iyo oo xataa qof iska dhar yaraysta inta badan waxaa weeye dharkaas iskama dhigaan marka alabatcilmiga marka waxaa muhiim aad u ah in qofka uu ku dadaalo hindaamka iyo aalibcilmiga weliba qofka hadii yara u samey ood kor u oo ummadii qofay ku dayanaysa noqdo waa in muxuu ahaa laga garto libiska culimmada lagu yaqaano weyaan lagu yaqaano weyaan marka arrinta ayada waa arrin aad muhiima ah. lidalika wuxuu le imaamka cadimuu camaa'imakum cimaamadihiina weynaysta wasicuu kamaamkum kumkiinana xogaho yara weynaysto oo waasicsada ayuu leeyahay imaamka marka wuxuu yidhi wa inamaa in kalema qaala dalika arrinka wuxuu yidhi lian laa yustakhafa inaan la fududaysan bilcilmi cilmiga inaan la fududaysan iyo ahlihi haddii maanta nin sarwaal wato oo caalim kastu hadii in un taqaano un gooniyaan cilmigii soo aada mooyane waxaa weeyaan isagoo taagana ummaddii nin caamaha salaad uu galayaa abaalkiisaba marka ha ku daba tukada say u taalla saas weeyaan marka laakiin arrinta iyada kibir inay keenta ma ahan kibir inay keenta ma ahan in dee muxuu ahaa lagu dadaalo hindaamka ahlu cilmigana waa muhiim laakiin mararka qaarna waxaa iyadna khatara qof cilmi aanan dhidhiminin oon urinin in ifaadkii iyo labiskii culimada haaska ay haayeen inkastoo alamdulilah hadda maanta culimihii caamaba khamiiskii iyo cimaamadi alla qaata waana ilaha fadligii subxana wa tacala wax aad weyn waa hadda maskiansigiis marka tukanaysa waad yaabi ummaddan macraba misoo soomaaliya ku geli xirashada loo xirtayna waxaa weeyaan waa diinun inta badan inta badan inta badan diin baa loo xirtay marka ilaha fadligi wa subxana wa tacala nacam wayanbaqii waxaa haboon liaalibcilmi aalibicilmiga an yuxasila inuu muxuu ahaa gacanta ku dhego inuu helo kitaab alwasiyati kitaabka wasiyada kitaabka aaa nisbadiisa imaam abu xaniifa aan ka sugnayn kan weyaan kanaan sheegi rabay weyaan an yuxasila inuu helo kitaab alwasiyati kitaabka wasiyada dardaaranka alatii wasiyadaasoo katabaha uu u qoray abu xaniifata abu xaniifa liyusuf ibn khaalid الsamti yuusuf ibn khaalid الsamti oo ardaygiisa ahaa samti nisbatan ila asamti sukuudka iyo aamusnaanta ayaa loo nisbeeyey weyaan asamti cinda arujuuci markuu u laabtay ila ahlihi reerkiisa kitaabku u qoray iyo wasiya dardaaranku u qoray inuu qofka helo ayaa aad u fiican ayuu imaamka leeyahy wasiyada waa intan tan weyaan hadihi alwasiya wasiyada waa tan intay ku taallaa waa hadal aad u cajaa'ib badan ood la yaabaysaan laakiin laa tasixu nisbatuhu ilayhi in loo nisbeeya abu xaniifa sanad ahaan uma ansixin laakiin xikmada weliba aad adilo leh oo tiro badan oo aad u wanaag badan ayaa ku yael hadii googalka aad ku qortaan wasiyatu abi xaniifa lisamti aad qortaan fag waa idiin soo boodaysaa ayron soo jiite akhriya waad ka faa'idaysaan insha allahu tacala ayib marka wasiyada qofki inuu ahriyo daalibcilmiga ayaa haboon yajidhu wuu helayaa man yatlubu qofka dalbo wuu helayaa weyaan goormu u qoray marka samtigaas oo waxaa weyaan yuusuf ibn khaalid samtigaas muddo badan ayo alimaam abi xaniifa caleyh raxmatullah u ahaa arday markii reerkiisu u laamayey ayuu marka dardaaranka u qoray dardaarankaas qiimaha badan ayuu u qoray weyaan dardaarankaas marka wuxuu ku bilaabay hadii aad eh, ku dhaqanta meel fiican baad gaari haddii kalena adoo muxuu ah kabaha cagalaana kabalaana cafwan oo cagaha wax kada adiga ii imaan oo magacaaga iyo magacayga baad baabi'in doontaa marka wasiyada qaado ayaa ku qoran hadalkan wuxuu xasuusiyey qisa hadda mar aan muxuu aan ka sheekeeyey oo ahayd eh, bani lixyaanna ahayn oo magac noocaas rag lahaa oo sheekh doctor taariq alxajaar xafidahu llah oo mashaaikhdina ka mid jamiya anagoo ah arday nooga sheekeeyey eh, alasar shariif nin baa joogi jiray caalima marka ardaydana marka caalam alislami meel kasta ayaa loogu imaan jiray cabdinaasir ayaa baabiye tabcan waa taqana azhar waxaa qiimaha ka qaaday oo baabiyey waa jamaal cabdinaasir jamaal cabdinaasir ayaa ka dhigay meel naaga waxaa dhigay hadda muxuu ahaa eh, azhar eh, aanan xataa xijaabneen oo xataa mararka qaarna madaxa u bannaay laga yaabo tafsirka inay soo galaan laga yaaba o surwaal shoodka wadato so waxba dhibaato ma laha waa azhar oy tafsir ku dhigayso xadiis <laughs> waa halis bogta mushkilad wa waa dictoorad waxay dhigi laakiin xadiid iyo tafsir ay dhigaysaa maca dalika jilbaha ka hoose waa u banaanyi madaxa inuu banyaa suuragala ah. hala hubiy raggi ree azhar ah, nooga sheekay ani koleyba warka ay soo gaaray meesha maanan tegin alcumuum laakiin maghrib alcarabi morocco iyo jazair iyo waa caadi arrinta ayada macruuf waa jaamicat zaytuun oo taqaanaan gabdhaha wax ka dhigo waa saas weyaan jilibka u banaan tafsir waa dhegeysaa waqarna <laughs> fii buyuutikuna iyo mxuu qul liimaati yaqduna ya ayuha nabi qul liazwaajika wabanatika nisaa lmuminiin yudniina calayhi min jalaabibihinna fasiraysaa waana kaa waa u banaanya marka alcumuum ashar marka markii ardayga uu aado meesha aad cilmiga u doonta waxaa la samayn jiray arday walba nin sheekha la qabatsin jiray cilmiga guud ahaan baa la dhigayaa laakiin arday wal dhowrka ardayba hal sheekh ayay lahaan jireen sheekhii marka markii aad afartii sana iyo muddadii looga talagalay qofka ardayga u dhamaysa tacliimtii iyo muddadii loo xadiday afar sana taban muxadad ma ahayn lakin waa ka badnayde wuu soo dhamaysta hal sana uu joogi jiray adabka ku qaato aadaabtii uu kusoo xambaara ayuu qaadan jiray kadibna weli dhalinyaro ayaa yeman ka orday oo jahliga aad uu camimay azhar u tagay wuxuu kaga tagay meeshuu ka tegay masjidkii saanoo kale ahaa nin sheekhaho jaahilna ah, ruusan juhaalan markuu khudbad markuu istaago khudbadii waxu sheegsheega ayuu leeyahy qofkii sheekhiisa neef siiyo geela januu leeyahy qofkii neef ari siiyo janna ayuu leeyahy qofkii neef ah, lo siiyo janna ayuu leeyahy halkaas ayuu muxuu ahaa kadibna geeluu ku aruursadaa iyo loodii u ku aruursadaa salaadaa la gelo bilahi tawfiiq dhaqankiisa waa noocaas marka jannadaasaa meesha lagu qaybiya gaalada somaalikan waa kuwaan hadda sukuuku lqufnaan inta uun lacag la siiyo kadibna rasiid in dambigiisa laaf u qaybiy soo ma taqaan ama ekoka kuwa la dhahaa oo muxuu ahaa kadibna inta qofka madaxsaa u foorariy kadibna utaaga eh, jannada utaaga saas oo kale yarkii marka ciiluu qabay markuu waajibka dhammaystay sanadkii adaa kuma sugin uu soo dhaqaaqay meeshuu imaaday wadaadkii oo dadku cadina ayuu muxuu ahaa u imaaday markuu man acaa sheekhu hanaman falahu ljanna waman cada sheekhu jabalan falahu ljanna warkii uu sheeg sheegay oo dhameeyey ayaa u istaagay wuxuu yidhi ninkan waa jaahil waxbana ma ogsoona ninkan waa jaahil hadalka wasiyada alimaam abi xaniif hadda loo nisbayna hadal noocaas ood la yaabaysanaa ku jira oo aad iskuga dhow wuu tilmaamaya wixii ku dhici lahaa kan waxa ku dhacayuu malkan ku tilmaamaya kadibna markuu warkii afka kasii bixina wuxuu yidhi ma ninka ka eegaysaan ninka hala qabto markii baa lagu yaacay ninkii meel walba la jibi ma madaxa ma luga ma gacana ma jiliba meel walba la jibi ninka dhan waxaa laga dhigay dhowr sano ayuu marka allaha sariir u saarnaa ma horaa marka kadibna isagoo burbuur oo sakaraada ayuu meeshii ku noqday wuxuu ogaaday inuu sanadka ka soo orday meeshii uu tagay wadaadkii warinteed aadaniyo burbuurkaana maaa kaa dhig buu u sheegay qisadii sanay ku dhacdayo muxuu ahaa meel walbaa la jibiyey markaasuu yidhi maxaa ku deji dhibka adaa keenay aadabki inaad qaadaso iskama ogeyn say wa ka noqdeen sheikhu wuxuu yidhi waan sugi waay ma tag meel kuguma sime oo dadka aan ka soo tagay oo muxuu aha isugaayey ayaa dad aad iyo aad muxuu ahaa u oonna aha sidaa darteed saas ayaan u orday wuxuu yidhi balsanad ila joog sanad ayaad la joogay qofka muxuu ahaa sidii u dhaqma iyo aadaabta ayuu baray kadibna wuxuu dhahay aadaabtiisa nadari kuma barin ayib marka wadaadkii markii aad sanad la joogay oo ardayga ahaa yemaniga ahaa sanad la joogay ayaa kadibna wuxuu yidhi soo cilmigii aadabta ma qaadanah haye aankuwaxaan samaynaynaa marka waa israacaynaa ayadoo tadbiiq ah oo lala falgeliy o la fulinla ayaan kutusina keen meeshuu ka soo raacay meeshii waxaad u tagay marka halkii magaaladii sheekh uu joogay khudbadii lagu jira meeshii caadi khudbadayaa la yimid waa la dhegaystay wadaad sida caadadiis ahayd man cطaa sheekhu jamalan falow ljanna waman cطaa sheekhu hanaman falow ljanna sheekadii caadiga iska galay wixiisu iska aruursaday jannadii ayuu muxua dadka u qeybiyey markuu dhameeyey ayaa wadaadkii waa taqaanaa masaarida waa niman aad u bar weyn oona weliba dee aad u cadaan badan carabtan kole kacdii waad aragteen aad u cadaan badan duubkii azhar oo quruxda badnaa iyo mashraxood iyo waxoodii iyo dee waa haybad maa sha allah inta soo istaagay ayaa kadibna daf dafuu soo dhaha wadaadkii ayuu u imaaday markaasuu madax ka dhunkaday oo wejiguu ka dhunkaday kadibna waa soo jeesta wuxuu yidhi war reer bani fulaano ninkaan miyaa taqaanaa adduunka wax idinka nasiib badan miyaa la arkaaba ninkaan miyaa idinku jira oodan muxuu ahaa seed ninki unba ammaano qabtay masaarada waa taqaanaan dee ninkaad ogeydan ninkii marka sidiisa waa lagday dhulku dhigay geb markuu muxuu ahay erbad muxuu ahay ku dhuftay taqdiira iyo suuxin uu ku dhuftay wadaadka u suuxay wuxuu yidhi hal kelimo yar ummadda buu sheegi karaa markaasuu yidhi kun kalimana sheeg waa iska fariistaba kun kalimana sheeg masaaradii waa qabtay marka waa dad ooman oo diinta muxuu ah diinta ilahi u ooman subxana wa tacaala meeshii aayaadka iyo axaadiista iyo cilmiga iyo aafaarta iyo muxuu ahaa iyo amtaashii wax alle wixii loo baahnaa ayuu saa ugu sii dayey dadki marka khalaas ayagan waa mxuuha waa daroogoobeen war ma jiro mogta waa la daroogoobey waa dadku waa isdhiibeen mid oynaa mid mxuu ahaa weliloomi mid barooranay wamaa ilaa daalika waa dadkii qalbigoodu qabtay markaasaa marka wuxuu yidhi yaa bani fulaan man qataca shacratan min ra'si shaykhihi wa lixyatihi falahu ljanna ya sheekhii meesha fadhiyey qofkii haltin ka soo ama gar ka gooya ama madaxa ka gooya janno ayuu leeyahy ninkaasagaa argudaya wiilka miskiinka ahaayoo la burburiyey dadki dhowrka boqol meesha fadhi marka ama dhowrka kun aha wadaadkaa lasoo aaday wadaadka miskiinkaa la soo aaday marka nin walba wuxuu marka galay inuu tinka goosta si aadjanno u gala ila waa dhaqan ay u barteen moogta maxaa ku dhee waad garan kartaa marka <laughs> ninka marka meesha waa laga qaaday inuu dhintay waa laga yaabaa xataa meesha ku dhah marka waxaan kala jeedaa saas ayaa muxuu ahaa wasiyada marka hadal noocaas oga ku qorn oad la yaabaysaan aad u cajaaib badano wuxuu leeya intaad meesha tagta adoo cagacado mxu orda imu anigana mxuu ahaa sharafta igala soo qaado abi xaniifa wuxuu soo tarbiyey waxaan ha noqdeen hala dhaha hadal saas ay meesha ku qoran weyaan waayahay ymbai waxaa haboon liaalib اcilmi qofka aalib cilmiga an yuxasila inuu raadsado uu helo kitaab wasiyati kitaab eh, alwasiya kitaabka dardaaranka alatii taasoo katabaha uu qoray abu xaniifata lyusuf ibn khaalid الsamti cinda rujuuci marka uu laabana ilaa ahli reerkiisa ood muxuuha cilmiga ka soo bartay yajidu wuu helaa man yatlubu qofka dalba wuu heli weeyaan waa kan haddaba internetka ee ilahi nagasi subxana wa tacaala waa la heli waa mualaf waaba la helaaba wa kaana ustaaduna sheekhanaga wuxuu ahaa ustaadkanaga macalinkanaga alsheikhu alimaam burhaan ala'immati cali ibn abi bakr qadasa allahu ruuxahu nafti mxuu aha ruuxdiisa allah aahire ruuxahu alcasiiz allih casiiska ah qadasa allahu ruuxahu alcaiiz allih casiiska ruuxdiis ha ahira weyaan amaranii aan ku noqota hadalkaas wa kaana wuxuu aad ustaaduna ustaadkanaga asheikh ah alimaam burhaan alaimati cali abi bakrin amaranii mid ifare ayuu ahaa hadalkaas qadasala ruux agga iska dhig amaranii mid ifare ayuu ahaa bikitaabatihi wasiyadaas inaan qorto cinda arujuuci markaan u laabana ilaa baladi beledkayga wakatabtuhu waan qortay ayuu leeyahay wakatabtuhu waan qortay weyaan walaa budda waxaa laga maarmaan mudarisi qofka mudariska ah iwlmufti qofka muftiga fii mucaamalaati اnnaasi dadka markuu la dhaqma minhu ay min hadi wasiya wasiyadaas dardaaranka inuu barto laga marmaan weyaan ood ka warhaya waa wax aad u cajaa'ib badan hadii aad akhrisaan walow xataa abi xaniifa ay ka sugnaanayn laakiin xikan badan oo wanaag badan ayaa ku sugan weyaan marka wasiyada kitaaba wasiyada in lagu dadaala aad bay u fiican tahay dardaaranka yaa hadda suuratu luqmaan waad aragteen yaa bunay yaa bunay haakada wasiyadaas marka wasaa biha ibraahimu baniih wa yacquub yaa bani in allah safaa lakum addiin marka wasiyad aad baa lagu dadaa lidalika wasaayaadka aadku qiimaha badan lagu dadaa waxaa ka mid ah wasiyat albaaji liwaladay alimaam albaaji labadiisa walad wasiye ayuu u qoray kow aad bay u qiimo badan tahay alusi aljad alusigan muxuu ahaa xafiidka maahan aljad asna wiilashiisa asna wasiye ayuu u qoray sidoo kale ibn اlkhaaab wiilashiisa asna wasiye ayuu u qoray weliba tan ibn khaaab aad bay u qiimo badan tahay wasiye aad u qiimo badan weyaan wasaayaadkaas marka qofki inuu ogaado ood barto aad bay muhiimata weyaan waayahay faslun faslun hada fasilun fasl weyaan fi ikhtiyaar cilmi cilmiga in la doorta iyo walustaadi macalinka in la doorta iyo washariiki qofka muxuu aha ilmiga kula raacana kula barana in la doorta iyo wathabaati caleyhi cilmigaas iyo muxuu ahaa ustaadkaas iyo qofkaa saaxiibkaa in lagu sugnaado oonan muxuu aha laga badboodin inta bood inta bood aanan la samaynin ayuu baabkan u baab ama fasalkan u faslay weeyaan yanbaqii waxba saaxadda eegin insha allahu tacala fasalkan waan ka tuuraynaa biidn waana boobsiinaynaa warka waan joojinaynaa kale waan dul marayna gow laga siina insha allahu tacala yanbaqii waxaa haboon liaalib ilcilmi qofka taalibcilmiga an yakhtaara inuu ka doorto min kulli ilmi cilmi la arka axsanahu kan ugu wanaag badan inuu doorto zabidi ayuu fii alfiyatihi alfiyati sanad wuxuu ku leeyahay famaa xawa alghaayaata fii alfi sana shaksun fakhud min kuli fannin axsana famaa xawaa ma mana koobi kara alkhaayaat meelaha uu u socda iyo meelaha la doona oo cilmiga ayaad ugu muhiimsan wayaan fii alfi sanatin kun sana haddii lagu siiyo ood cilmigaan soo koobaa tiraa suuragal ma ahan ma kooba shasun shaksi ee fakhud waxaad ka qaadataa min kulli fanin falin arka axsanahu kan ugu wanaag badan qaada weyaan saas weeyaan ymbai waxaa haboon liaalib cilmi qof aalib cilmiga an yakhtaara inuu doonto min kulli cilmin cilmi rakacsan kan u wanaag badan wamaa uu doorta yuxtaaju ilayhi loo baahda fii amri diinihi diintiisa amarkiisa ugu bahda weyaan fiaali isaga xaaladiisa ama wakhtiga uu joogo weyaan uma intaa kadib uu qofka u doorta maa yaxtaaju ilayhi fi lma'aal aakhira wuxuu ugu baahan yahay adduunkan wuxuu ugu baahan yahay aakhira ugu baahan yahay uu doorto weyaan oo adduunka wuxuu ugu baahan yahay cibaadaadkiisa iyo mucaamalaadkiisa uu ku fulin lahaa iyo aakhira waxad ugu baahan yahay weyaan wayuqadim wuxuu qofku wuxuu hormarinayaa cilma tawxiidi cilma tawxiidka ayuu hormarinaya tawxiid ullahi caza wajal wayacrif allah alla weyne iyuu garanaya tacala koray bidaliil buu ku garanaya fa ina iimaana almuqalidi qofka muqalidka oo qofka hadalkiisa iska raaca he wain kaana sayaxan sayaxaba ahaadee cindana agtanaga khilaaf baa ku jira laakin wuxuu ahaanaya laakin warka lagu laabiya kun wuxuu ahaanaya aaiman mid dambaabay bitarki istidlaali inuu daliil la imaado tegitaanku ka tagi mid ku dambaabay ayuu noqonaya weyaan oo qofku waa inuu mxuu allah subxana wa tacala siduu u garto asmaa'ihi wa sifaatihi u garta weyaan ood weliba daliilkeeda garta wayakhtaaru qofku waa inuu aalib cilmiga doorto alcatiiqa kutubihii hore kutub salaf waa inu doorta duuna almuxdataat kuwaan cusuboo hadda baalacad kuwaan dhihi jirey mataqaana xaanshacadka ku ay raggeena lagu turtuura xaanshacadka way ula jeedaan kitaabahan cusub ay ula jeedaan ulama jeedaan xaanshacad iyo mid muxuu ahaa guduudan ulama jeedaan kutub alcaqiid catiiq kutubihi hore ay ula jeedaan weyaan kutubii marka muxuu ahaa ay qoreen aimadii afarta ahaa iyo kutubihii salafka ay qoraan iyo bukhaari iyo hakada kutubaha qadiimka ayuu kala jeedaa imaamka warka uu sheega weyaan imaam shaaibi caleyh raxmatullah ayaa wuxuu leeyahay shuruud cilmiga waxaa ka mid ah attalaqi can kutub almutaqadima liannahu akmal waanfac dadkii mutaqadimiinta kutubtoodii wax laga barto oo qofka cilmigooda uu muxuu ahaa kax ka barta ayaa shuruuddiisa ka mid ah. yeelay xagga kaamil noqoshada isaga kuwaas ayaa kaamilnimo badan xagga nafcigana kutubihii hore ayaa muxua nafci badan weyaan iskuma dhowa in hadda muxuu aha meelaha wax ka lalabtay kitaab uu muxuua qorqoray iyo raggii imaam bukhaari iyo raggii adogaydeen kitaab ay qoreen ma isgaarayaan kalaa waxaasha kalaa waxaasha weyaan nacam qaaluu waxay yidhahdeen calaykum waxaad laasimtaan ood waxaa weyaan ku dadaashaan bilcatiiqi kutubihii hore waiyaakum adinka iyo waxaad idin kala dayay walmuxdathaat iyo kutubaha muxuan la cusboonaysiiyey ama kutubahan cusub wa iyaaka iska ilaalisaa an tashtaqila inaad ku mashquusha bi hada aljadal doodan dood iyo qasjacdan iyo muranka alladii kaasoo dahara soo daahiray bacda inqiraadi alakaabiri dadkii waaweyna oo meel culama culimada markay baaba'een oy dabargo-een kadib doodan soo korortay cilmuljadalka ayuu ka hadlaya cilmu lmantiq waljadal oo bal saxaabada nabigeena ma aqoonin danna kama ay leheen walaa taabiciinta rag akhyaarta ma aqoonin baladaan soo korortay iska ilaali ayuu ku leeyahay mandiqa cilmiga la yihahwa fa inahu isaga yubcidu aaliba qofka aalibka wuxuu ka fogeyaa can ilfiqi fiqi ayuu ka fogeyaa wayudayicu wuxuu bayaca alcumra cumriga ayuu bayacaa wa yuuriu lwaxshata inaad qofka fogaan iyo cilo ayuu cilanimo ayuu dhexashiya ilan adiladii ayuu ka fogaanaya oo meel duul aho bahgooyo ayuu kugu tuuraya iyo alcadaawata cadaawad ayuu qofka mxuu ahaa qoortu suraa weyaan wa huwa isagana min ashraati saacati saacadda qiyaama calaamaadkeeda ayuu ka mid yahay wairtifaaci ilcilmi cilmiga in la qaaday waxyaabaha lagu gartay walfiqi ayuu ka mid yahay weyaan kada warada fi lxadiid xadiid ay ku soo aroray abi umaama albahili radi allahu tacala ardaha iyo nabigan wuxuu ka warina alay sala slam nabigan inuu yidhi maa dalla qowmun qole ma baadiyoobaan bacda hudan hanuun oo kaanuu calayhi ay ahaayeen ilaa haddii ay dhacda mia uutuljadala muran iyo qajajac iyo dood ayaa mxuu aha qoorta la suraa oo la siiya weyaan xadiidka imaam tirmidi eyrka ayaa soo saaray waana xadiid xasana marka halkaas ayuu tilmaamaya marka cilmu jadalka ama cilmu maniqa alimaam alcalaama sheikh islam ibnu taymiya aleyh ramat ullahi wuxuu leeyahay cilmiga ama cilmiga jadalka waxaa weeyaan wuxuu ku tilmaamay ka jabalin ka jamalin laxma jamalin ain fowqa jabalin awiil wuxuu la tooy u yidhi neef geelah oo weliba da ah dhacay oo caata ah hilibkiis neefgeela geela inta daad ugu weyn u gaara meeqa weya soddon ma gaara horta geel soddon ma gaara neef geela soddon ma gaaraya soddon sano ma gaara sheekh konton mid gaare yaa sheekh konton mid gaare <laughs> maasha allah maasha allah cumar bin cabdilaalista ayada hasha iyada ka soo qaad barka oo caatowday oo saaran ata hilib haddii lagu keenay miad halka haddii hool yidha maya ha sheegin kaasoo saaran waa uu yidhi buur aad u dheer dusheed saaran buurta marka fuuritaankeeda waa taqaanaan laba saacad socotay hilibkaasa doonanaysa dhib iyo tacab iyo rafaad ku gaari markaad gaartana waxaad ka dhadhamini ama aad ka faa'idi lama arka daal unbaad kororsatay lidaalika mantiqa waa cilmi aad u dhib marka wuxuu kaa qaadanayaa wati badan ee cumri badan ood qur-aanku lahayd ood wax badan ku qaban lahayd ood ku cibaadaysan lahayd uu kaa qaadaya markaad gaartana maxaad ka faa'idi waxsho iyo cadaawad iyo balaayo iyo khayr laban baad ka faa'idaysaa saas yuu imam kala jooda caleyh raxmat ullah ayib lidaalika waxay dhahaan culimada waxay dhahaan qofka caaqilka uma baahno qofka caaqilka maba u baahno cilmi mantiq qof jaahilkana maba gaaraba qofka qabiga ah oo doqonka ahna maba gaari karo caaqilka ma u baahnaba marka waxaas kugu dhibiyaaran jirin waama ikhtiyaaru اlustaadi qofka macallinka doorashadiisa fa yanbaqii o iwal awraca kan ugu xalaal maradka badan oo mxuu ahaa ilaalinta badan iwal asanna kan ugu dada weyn saddexdaas ka eeg marka saddexdaas ayaa la eegayaa markaad sheikh dooranaysa beriga hore cilmigan de boqol sheekh loo doonama jiri jir ninka hal sheekh ayuu laazimayaa markuu asaga ka dhammaado kadib ood wixiisii sida xanjadii ka dhuuqa ayuu meel kale aadi jiray sheekhan ka qaada kan ka qaada youtubkan galkan ma jiri jirin nicmadan mel lama haysani runtii marka haddii aad marka mid inay doorataa i noqoto waxaad dooranaysaa horta kan ugu cilmiga badan oo funuun badan fanigaan u yaqaana fanigaan u yaqaana fanigaan u yaqaana taabeskuma filno hadduu faniga yaqaana laakiin warac uusan lahayn carabkiisa iyo camalkiisa iyo qalbigiisa iyo tasarufaadki uusan kaas ha u dhawaanan waa un muxuu ahaa eh, nin eh, eh, taqriiban cadow ahoo dee aad hub badanhaysa ood u gashay inkaara kuga dhacaysa marka alaclamo inay noqdo tan labaadna allawrac xagga xalaal maradka iyo isdhowritaanka carabkiisa wii kasoo baxa wii cawshiisgeli aad u ilaaliya waa inuu addoorato oo aad iyo aad cadliga ku sifoobay tan saddexaad allasanna waa kii xalay ka sheekaynayno daweyninka wax caadi ma ahan saddexdaas ayaa laga fiirna ayuu leeya markaad dooranaysa qofka aad cilmiga ka qaadanayso sheekha weyaan kama htaaru kama naam kama khtaara miya abu xaniifata abu xaniifa siduu u doorto xiinaidin goorta ayada xamaad ibn abi sulayman xamaad ibn abi sulayman oo sheekhiisa si u doortay bacda ta'amuli markuu fiirfiiriyey tafakur markuu ah, fikiray aad uga fiirsaday weyaan wa qaala abu xaniifata wuxuu yihi raximah llah raxmatan waasica wajadtuhu waxaan la kulmay oon helay shaykhan inuu yahay sheekh waquuran aad iyo aad u deganaan badan xaliiman dulqaad badan sabuuran aad u sabar badan adna waa ka qaadanaysaa abcan wa qaala wuxuu yidhi abatu waan sugnaaday cinda xamaad ibn abi sulaymaan ayaan ku sugnaaday fanabatu waan soo baxay man abata nabat qofkii sugnaada wuu soo baxa weyaan laakiin kan kubood kan kubood kan kubood waxaa weyaan weligaa waxma qabanayso qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay xakiiman qof muxuu ahaa eh, xakiim oo xikmad badan oo min xukamaai samarqand reer samarqand eh, xukamadooda ka mid ah yaquulu isagoona ina waaxidan mid oo min alabat cilmi alabat cilmiga shaawarani wuxuu igala tashtay fii alab cilmi cilmiga alabkiisa u igala tashtay haye wakaana ama wakaana wuxuu ahaaday cazama mid go'aansaday cala dihaabi cala dahaabi inuu aado ilaa bukhaara bukhaara lialab alcilmi cilmiga inuu dalba wahaakada hadalkan muctarid weeyaan wahaakada sidaas ay yanbaqii waxaa haboon an yushaawira inuu qofka la tashto fii kulli amrin amr la arka inuu la tashto fa ina allaha alla weyne tacala ku rahay amarana rasuula rasuulkiis wuxuu faray bilmushaawarati in muxuuaa lala tashto fi lumuuri arrimaha walam yakun mahan axadun qof aftara minhu ka caqli badan nabigeena qof ka fadinsan oo ka caqli badan ma jirin weeyaan wamaa dalika iyadoo arrintaa ay jirto ayaa umira nabiga waxaa la faray bimushaawarati saxaabada inu la tashta wa kaana wuxuu ahaaday nabigeena yushaawiru asxaabu saxaabadiis mid la tashto fii jamiici umuuri umuuraha dhammaantaas xataa xawaaiji albeyt gurigiis xataa mararka qaar waxyaaba ka dhacay ayuu saxabada kala tashin jiray markii xaajatulifki ay dhacday uu dhacay waa tii xaajatulifki waa tii uu yeeray cali bin abi aalib radi allahu taala warda wuu la tashtay waad garanaysaan meeshii lagala qaaday weyaan umna caaisha ay kala qaaday radi allahu tacala canhum jamiica qaala caliyun wuxuu yidhi maxaa idiin qoran karama allah wajhahu baabkaas baab jira maaha karama la wajhu saxabada karama la wajh waayihiin abubakar haddii aad tiraad karama la wajhu hakada laakiin shayga mutacaarafka oo mutadaawalka oo macruufka oo waxaa weeyaan daraja calayhi saabiqu laaxiq wa radia allahu tacala canhu ardaa haddii aabbihiis uu muxua saxaabiya radia ay aabbihiis iyo awowgiis ay saxaabiyin yihiinna waxaa la radia allahu canhum haddii saxaabadoo badan la sheegay radia allahu canhum wahakada saas ayaa daarij aho la yaqaana laakiin karama allahu wajhahu oo cali lagu gooni hada shicaaru liahli rafdi raafidada iyo shiicada oo saxaabada nabiga naclada calaamad lagu yaqaan ay ka mid tahay qofka inuu cali keligiis yihahdo muxuu ahaa karama allah wajhu marka in laiska ilaaliyo weeyaan baabkaaba socona ma qaala caliy wuxuu radi allahu taala anu arda maa halaka imru'un hadalka isagoo cali loo laga soo naqlina hadalkaas cali loo naqlina laa yucrafu licaliyin hadalkaas cali looma yaqaano weeyaan bal waxaa muxuu aha loo in loo tiiriyo cabdulahi bn wahb fii aljaamic wuxuu u tiiriyey eh, ibna ninka la yidhahdo ibna abiusein ayaa loo tiiriya oo hadal cali maba ahba laba marka ilaa meesha kasoo booday eh, karama la wajhahu iyo warka usan asagaba lahaynba maa halaka mirun qof kuma halaagsama can mashwaratin markuu muxuu ahaa tashi uu galay kadib kuma halaagsama wuxuu muxuu ahaa eh, kala tashi dadka weyaan qiila waxaa la yidhi rajulun waa xikmad aad u cajaaib badan raggi ayaa saddex loo qaybiyey qiila waxaa rajulun waa nin kaamil oo ragga iyo wa nisfun wa nisfu rajul iyo nin bar ah walaa shay iyo waxba midaan ahayn raggi saddexdaas ayaa loo qaybiya koow farajulu ninka man lahu ra'yun waa qof ra'yila oo xikmad badan saa'ibun weliba ra'yi toosan oo yushaawiru dadkan la tashta ra'yigiisi toosnaa oo qiimaha badnaa ayuu ummadda la wadaagaya oo dadka ayuu la tashani kaas waa nin ragga cajaaib badan o wa nisfu rajulin nin bar ahna man lahu rayun waa qof ra'yi lah saaiman ee weliba toosan walaakin laa yushaawir dadka lama tashsan rayigiisa bes ayuu mxuu ahaa ku dhaqmaya aw amaba yushaawir dadka yuu la tashtaa walaakin laa ra'ya lahu isaga ra'yi ma lahan nin bar ah weyanka isagaahna walaa shaya mida waxba aanan ahayn man laa ra'ya lahu midaan ra'yi lahayn walaa yushaawiru dadka aan la tashanayn inkaar qabowga ka asaga waxba ma ahan weyaan meesha marada hoosteeda ninkuma jiro qaala jacfar saadiq wuxuu yidhi lisufyaan thawri wuxuu ku yidhi raximah ullah shaawir kala tasha fii amrika amarkaada maca aladiina kuwa yakhshawna allaha tacaala ilahay kuwa ka baqayaan la tasha weyaan kuwa qaarad oo ilahan ka baqaynin markaad muxuu aha khayrkii aad kala tashid inta u jira intay ku aadinayaan lidalika waxay dhahaan laa tusaaxib alkadaab qofka beenalaha la saaxiibin weliga intaad nooshahay fa inahu yuqaribu albaciida wa yubaacid alqariib qofka wixii kaa fogaa oo ku joogtaa markaasaad nafta wadni kurkur i naftaa bixi waa been mogta waba midda kale wa yubaacid alqariib wax dhawaana uu kaa fogayna wuu kule ah, ah, baabkaas muxuu yahay marka waxaa weyaan kaa ka fogaa ayaa la dhaha weyaan wa alab اlcilmi cilmiga dalabkiisa min acla اlumuuri arrimaha kan ugu sarreeya wa asxaabiha kan ugu culayska badan weyaan fakaana wuxuu ahday almushaawaratu fiihi cilmiga dadka in lagala tashta ahama mid muxuu aad u muhiima oo awjaba midka ugu muhiimsan ama ugu waajibsan weyaan qaala alxakiim warkaas markaa socday oo dhan warkaas socday oo dhan waa jumla muctarida jib dib u noqda marka qaala wuxuu yidhi samitu akiiman akiim qaala wuxuu yidhi hadalka isaga waxa dhihi abu xaniifa samictu waxaan ka maqlay xakiiman xakiim oo min xukamaai samarqandi yaquul isagoo leh ina waaxidan mid oo min alabati alcilmi shaawaranii fii alab alcilmi ayuu igala tashtay wa kaana cazama juma muctarida waa xag iskaga tuura marka taas waa ka soo baxnay qaala xakiimu xakiimkii marka ninkii la tashtay wuxuu ku yidhi idaa dahabta haddii aad aado ilaa bukhaara imaam bukhaari magaaladiisa waa cilmigaa loo doonan jiray saldhigii cilmigaa yahayd laa tacjal ha degdegin filikhtilaafi inaad u xiraysato ood xir u noqota ilalaimati imaamyaalka iyo culimada jooga inaad midkoo markiiba aad aad sheikh ka dhigatood u noqoto arday ha ku degdegin wamkutnagow oo ku sugnaaw shahrayn laba bilood mxuu ku sugnaaw xataa tata'amala ilaa aad ka fiirsato wa takhtaara aad ka doorato ustaadan nin sheekha oo caalima amaba macalim fa inaka dahabta haddii aad aado ilaa caalimin qof caalima oo aad ku bilowda bisabi casharki aad ku bilowda cinda agtiisa rubama waxaa laga yaabaa laa yucjibuk inuusan ku cajabinin darsow sooma ani wa kale qor darsow darsigiisa uusan ku cajabinin oo fatatruka waa iskaga tagtid aw tadhaba kadibna aad aadid ilaa mid kale oo falaa yubaaraka falaa yubaaraku falaa yubaaraka lagu barakayn laka adiga fi tacalumi waxbarashadii sheekhii aad mxuu aha qalbigu siiyo inaad ardayga u muxuu aha ku niyeyste aad ayar ka tagtay mid kale mxuu sheekh kale oo asaga saaxiibkiisa ila culimada daa'iman xoogaho waa isyara nin walba saas baa laisyara taabanaya maa khalaa jasadun min xasad qalbi iyo jasad waxaa weeyaan xasad kama dhammaado walaakina alkariima yukhfiihi walla'iima yubdii qofka kariimka oo qiimaha badan oo sharafta lah xasadkaas wuu la dagaalamaya ilaa uu ka baabi'iyo wuu qariya kan muxuu ahaa eh, la'iimka ah inkaarqabaha ahna oon ducaysneenna meelahaasu marka ka xanta kiyo marka xasadkii ayuu mxuu aha ku jira qalbiga ayuu soo tuuraa saasay dhahaan nacam ayib waayahay fainaka ad in dahabta haddii aadaad ilaa caalimi o badata bisabqi casharkaa bilowd cindahu agtiisa rubama waxaa laga yaaba laa yucjibuka usanku cajabgelin darsaw darsigiisa fatatruka isaga tagtid watataba aad aagtid ila aakhara mid kale aad aadid falaa yubaarak aan lagu barakayn laka fi tacalumi waxbarashada fata'amal kadibna fiirso fii shahrayn laba bilood fata'amala wuxuu fiirsaday fii shahrayn laba bilood maxaa idiin qoran fata'amal miyaa idiin qoran fata'amal fiirsa fii shahrayn laba bilood fi ikhtiyaari اlustaadi miya qalnisiiyaba qalnisi meeshaan waa baab kale ii qor arig caawa waa igu dhacday nacam nacam fata'amal fiirso fii shahrayn laba bilood fi ikhtiyaari اustaadi macalinka doorashadiisa washaawir dadka la tasha xataa laa taxtaaja isaadan ugu baahnayn ilaa tarki inaad isaga tagta iyo walciraadi inaad ka jeesato canhu xaggiisa fatahbuta kadibna aad ku sugnaato cindahu agtiisa xataa yakuuna ilaa uu ka hada tacalumuka waxbarashada mubaaraka mid barakaysan oo watantafic aad ku intifaacdid bicilmika cilmigada kaiiran in badan weeyaan waa la mid hadda madarse inaad tagto ood kadibna markaa muddo joogta iskaga tagto tu kale aad ku dhacdo war cunug maxaad nooga baxay ribo hallaysiiy muxuu ah baash maxaa dhahay waxaa dhihi jiri ya Ah, living miyaa jirta intiqaal ka guuritaan oo laga guur muxuu ahaa meesha laga tago waxaa weya transfer transferka ka qaada <laughs> transfer qaadanaysa meesha iga xumaatay marka marka horeba ka fiirsa ya ka fiirsa marka horeba weyaan ayib jaamacadii waa la mid fata'amal kadibna ka fiirsa fii shahrin laba bilood fi ikhtiyaari ustaadi macalinka doorashadiisa ushawir la tashhad xataa laa taxtaaja